بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومجلسكeenii afraad ama fadhigeenii afraad ee fadhiyadii aynu ku akriyeynay gabayadii alimaam الshaafiعي raximah الlahu taعaalى qaala الjaamiع jaءa rajul ilى الshaaficiyi faqaala lahu صadiiquka fulan caliil nin baa u yimid imaamu shaafici markaasuu wuxuu ku yihi saaxiibkaa uu bukaa faqaala lahu صadiiquka fulan caliil saaxiibkaa hebel yaa buka buu ku yihi faqaala الshaaficiyu imaamku wuxuu yihi wallahi laqad axsanta ilaya wanaag baad ii gashay wa ayqadtanii limakruma waxaad igu baraarujisay ama ii toosisay arrin qiimo badan makrumadu oo xasharafta le ee loo tartamo wa dafacta cani ictihaaran yashuubuhu lkadib waxaad iga riixday cudur daarasho beeni baraxdo qofku markuu xanuunsada soo booqan weydo de waxbaad sheegsheegi waxaad sheegsheegaysana saynu hore usoo marna abyaaddan abyaad la macna dhowbeyn hore usoo mar waxuun baad markaa ku cudurdaarani cudurdaarkaasina waxaa laga yaabaa marar fara badan in aanu xoogaa xawaasheyn iyo geedayn aanu ka marhnaan taa weeyaan markaa tagu leeyahay yashuubuhu uma qaala markaasaa wuxuu yihi imaamku yaa gulaamu haati sabtiya waar kabaha isii sabtiyadu waa kabihii eh, haragga ah maqaarka laga sameynaye dhagoorta lahaa uma qaala markaasuu yihi lalmashyu calى اlxafaa calى cilat اlwajaa fi xari ramdaa min di tawى ahwanu min ictidaari ilى sadiiqi yashuubuhu اlkadib lalmashyu laamka waa laamulibtidaagi lalmashyu cala alxafaai xaga caddaan in lagu socdo calaa cilati lwaja iyadoo cilada weliba qofku xaga xanuun qabo fii xari ramdaa bacadka kulaylkiisa weliba la marayo min dhi tawa dhi tawa magaalada ka baxsanayd maka wey meesha la joogo dhi tawa laga soo lugeeyo ayaa ahwanu ka fudud min ictidaarin ilaa sadiiqin in loo cudur daarto saaxiib oo arrin looga cudur daaranayo cudur daarashadaasoo yashuubuhu lkadibu beeni ay baraxdo uma anshaa yaquul wuxuu curiyey markaa inuu yidhaahdo araa raaxatan fi lxaqi cinda qadaa'ihi wayasqulu yowma in tarakta calaa camdi waxasbuka caaran in taqul cinda kaadibin wqwluka lam aclam wadaka min min aljahdi waman yaqdi xaqa الnaasi ثuma bni camihi wasaaxibihi اladnaa calى اlqurbi wاlbucdi yacish sayida ystacdib الnaasu dikrahu wain naabahu khaطb atowhu calى qasdi araa raaxatan waxaan helayaa raaxo macaan wanaag fi lxaqi ayaan xaqa u helaya cinda qadaa'ihi markaan iska gudo xaqii laygu lahaa markaa gudanayo wuu ii dhadhamaya oo macaan buu ii samaynaya wayaqulu yawma in taraktu calaa camdi taraktu bay ku fiicanta wayaqulu yawma maalin buu culays noqonayaa waa goorma in taraktu calaa camdi hadii aan ka tago xaqa gudashadiisa si u kas ah markaan uga tago anigoon cudurdaar lahayn dhayalsi iyo wahsi iyo wax lamida xaqii laygu lahaa markaan uga tago culays buu noqda waad aragto qof maalan dee eh, yar xanuunsaday ama jugi soo gaadhay haddii eh, aad iska dhayalsato deetana hadhow markuu muddo bukay mar dambe isaga soo kacayo aad iska hortimaadaan timaadaan dee wejigabax bay kugu noqonaysaa markaasaa deetana xaamxaamanaysaa cudurdaaro aan jirin marka waa culayskii waxaad dareemeysaa xaqii aad ku aad ka gaabisa iyaad culayskiisii dareemeysa waxasbuka caaran kuugu filan buu yiri ceeb inta qul cinda kaadibin yani arrinkaaga iyo hadalkaaga ayaa kuugu filan inta qul cinda ka cinda kaadibin in aad tiraahdid yani waxa weeye waxaynu odhan karaynaa un yani cinda maqaalin kaadibin oo maarata qofkii ma ma odhan karayna maqaalkaagii baynu kidbiga ku sifaynayn hadal beena agtii waxa aad ka tiraahdo ee aad ku cudur daarato iyaa ceeb kuugu filan wa qawluka lam aclam mabaan ogeyn hadalka aada leedahay miyaad xanuunsatay basanaa kugu dhacday adigo wax kusoo gaadhin iyaad haddana miyaan kaba warqabay iyo shalay uun baaban maqlay iyo maalin dhaweyd un baa la ii sheegay sheekooyin noocaasa laga yaaba inaad tiraahdi wadaka min aljahdi waaba rafaad taas ayaaba rafaad iyo kadeed ah waman yaqdi xaqa annaas dadka xaqooda qofka iska guda uma bni camihi haddana xaqii in guta wasaa yani qaraabadiisa wa saaxibihi ladnaa asxaabtiisa dadkay wax isla dhigtaan iyo dadkay asxaabta yihiin iyo dadkii kaleba de cala alqurbi waalbucdi mar ay dhow yihiin iyo mar ay fog yihiin hadday fog yihiinna xuquuqdooda gudo hadday dhow yihiin saasoo kale xuquuqdooda gudo de waxa weeyaan kii kaa foga telefoon kula hadal haddaa doonta imika ila saasaa imika sahlan haddaa aanad maarata isku kalifin soo booqato gaadiid iyo gaarib kaxaysato dee telefoonkii iyo kawarhayntii iyo taas yaan lagaa waayin hadduu dhow yahayna dee waad utegi karaysaa marka mar walba xaqa qofku ama ha dhawaaday ama ha uu kugu lahaa xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun iska gud haddaba wuxu uhi waman yaqdi qofkii guta xaqa naasi dadka xaqooda uma bni am uma bni camihi markaas madani yani dee maaha inuu leeyahay dadkii oo dhan ba ibni cami ka dambaynayaa waa n waa tartiib dikriya wa saaxibihi adnaa iyo saaxiibkiisi dhaw cala alqurbi walbucdi koodii markaa yani hadday dhow yihiin iyo hadday fog yihiinba xaquuqda guta kaasi yacish sayidan qof qiimale isagoo abuu noolaanaya yastacdib innaasu dikrahu dadku ay macaansadaan soo hadalqaadkiisa oo dadka qaarkoodna marka magaciisa la sheego meel baa ku xanuunayso waxaa kaa ka hadal qaaday baa soranaysa dadka qaarkoodna wain naabahu khaطbun ninka noocaasa ah haddii ay musiiba ku timaado atowhu calaa qasdi iyagoo usoo qastay ay u imanayaan oo dadku way u imanayaano waa lasoo booqanayaa qof la jecel yahay buu noqonayaayo dee waxa weeyaan lama dayacaya haddii ay hawli ku timaado wuxuu yihi dakala rajulu calى shaaficiyi radia allahu canhu imaamkii shaaficiha nin baa usoo galay wahuwa mustalqin calaa dahrih isagoo dhabarka isu tuura yani qadaadka ujiifa faqaala markaasuu yihi ina asxaaba abi xaniifata la fusaxaa alifkaasi kuma jiro abu xaniifa asxaabtiisu waa aftahan wa rag yani waxa wey aftahamada aan lagu gaadhay shaafici buu daadaansanaya doonayaa inuu hadal ka keeno wuu ogyahay fasaaxada shaaficiya laakiin hadal buu ka keenaya asxaab abi xaniifa dee rag fasaxi ku jiran maxamed bin xasan oo kale maxamed ibn alxasan shaybani kaan axad alfusaxaa bal shaafici baa wada laga sheegaa inuu yihi kaana alqur'aana nazla calaa lugati maxamed ibn alxasan qur-aanka waxaabad moodaa inuu kusoo degay luqada maxamed ibn alxasan marka fasiix buu ahaa aad iyo aad maarata ufasaxo badan laakin dee ninkan waxaa laga yaabaa inay ka ahayd daandaansi markaa doonaya shaaficiyooda isaga fasaaxadiisa la yaqaano oo la garanaya shaafici fasaxadana ka joogay dadka qaarkood baa markuu xalqada jeedinayo wadada intay kasoo maydhaan bay iska fadhiisan jireen kuwa reer baadiyo aan cilmiba shaqo kulahayn marka maxaad meesha ka fadhidaa la yidhahdana war malabkan uu ninkani daxaya afka uu ku hadlayo imak dadka reer miyiga way ka dhansan og yihiin dadka kale hadalka macaan kelmadda markaad meesheeda dhigayso hadal macaanidu ma aha sajciga iyo eh, intaasuun ma aha kelmaddu inay booskeedii dhacday iyay ku macaanta markaa dadkaa reerbaadihii dadka meelaha ka yimaada caraabtu aad bay hadalka shaafici u jeclaayeenoo yani waxa wey ereyada uu isticmaalayo ee uu mid walba booskiisa dhigayo iyay aad iyo aad u dhadhansan jireen marka waa laga yaaba ninkan inuu fasaxada shaafici ka warqabe uu doonayo inuu hadalka keeno fas mh aad iyo aad fastawa shaaficiyu jaalisan wuu soo sare kacay shaafici markaa dee mustalqi bu ahaay waa kii qadaadka ujiifay uu soo fadhiistay saani buu usoo fadhiistay wa anshaa uu soo kor yani uu soo kacay isagoo fadhiisanaya wa anshaa yaquul wuxuu markaa deetana curiyey isagoo odhanaya falowla ashicru bilculamaai yuzri lakuntu lyawma ashcara min labidi waashjaca fi lwagaa min kuli laythin waaali muhallabin waabi yaziidi walowlaa khashyaة الraxmani rabi xashartu الnaasa kulahum cabiidi markaa de waxoogaa marka waxa kaftara ayuu imaamku ku dhiibay markaa dabcan a dhici kartaa meesha de ay wax ka horeeyeen ilan falowla fadani waa xarfu cadaf waxbay ubaahan tahay ka horeeya ama walowla ataa hadii la yidhaahdo hadal bay de sheegaysa inu ka horreey laakiin intana dee u dan lahaa ninkii soo warinayo intanu markaa soo weri walowlaa ama falowla shicru bilculamaai yuzri lowla shicru haddii aanu gabaygu yuzrii bilculamaa culamada hoos u dhigaynin lakuntu lyawma ashcara min labiidi labiid maanta waan ka gabayaasanaan lahaa haddii aan gabaygu culamada makaanadoodii mansiladooda hoos u dhigaynin oo gabaygu ma hoos buu udhigaa hadduu ninka sheekha ahaa ama faqiiha ahaa ama caalimka ahaa gabayga hadduu badsado gabayga u go-o wuxuu dayacayaa wixii kale iminka ma arkaysid qof gabayaanimadiisu markiiba ay kugu soo degdegayso caalimnimad iminka shaafici gabayaan weyn bu ah lakin da marka shaafici lasoo hadal qaado markiiba maskaxdaada fiqi baa kusoo horeynay laakiin hadduu gabayga uu dhinaciisa u gu-i lahaa dee marka shaafici lasoo hadal qaado gabayaa unbaa kugu soo dhici lahaa de inuu gabayaa kugu soo dhacay iyo inuu faqiih kugu soo dhacana waa kala sharaf badanta labadaasi way kala sharaf badan yihiin gabaygana sidiisaba hadduu qofku raaco way adag tahay inuu wax kale ku daraa walidalika raggii shucarada ahaa ee shicirka u go de wax kale imkaa dib la yidhaahdo waxaan gabay ahayn oo loo sheega garan maysi haddana culamadii naxwehe halista ahaabuu ahaa naxwaha de waak ibn khalawey maaragtay naxwaha inuu ataa kaga xoog badnaabay ayay qisaska qaarkood muujinayaan haddana maanta ibn khalaweyhina dee waxa weeyaan naxwihii un baa loo soo hadal qaadaa marka ibn khalawe naxwa kugu soo dhacaya mutarab marka naxwo kugu soo dhacayaa ma jirayo sababtoo ah gabaygiisana a qaalib ka noqonayo oo gabaygiibaa jiidanaya deetana dee naxwihii mana dhigayo waxba kama alifayo kuma mashquulayo kolka mar haddaanu ku mashquulin dee gabayaa unbuu noqonaya khalaas lakin waa kida ibn khaalawey markii masalo la soo ibn khaalawey baa siyi markaasuu iska fadhiiso adiga iyo aabaha iyo awga tola maayaan markaasuu isagu tawjiihiyey marka oo oh, <laughs> waxa weeyaan masalada wejigeedii uu sheegay marka naxwaha halis buu ku ahaa lakin de ibnu jinina waaba de sheekiisii ibnu jinigan lugawiga aada garanayso de waa sheekiisii mutanabiyo diiwaankan isagaaba ka wariya meelaha qaarkoodna weydiiya halkan maxaa saa utiriya maaa saa utiriya lasu tawjihinaya meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna isaga iska tawjiihsada hataa maarata hataa macnaha iyo hawlaha iyo dadkan gabayga sharaxaa waxaa laga yaabaa eh, gabayga inay ku sharaxaan macno kama sii macaan macnihii uu la doonayey gabayaag walidalik waxay sheegaan marka la weydiiyey way odhan jireen mutanabi eh, beyt gabaygiisa kamid ah ama maaratay wixii aan ubahan halkan uga noqona wuxuu odhan jiray ibnujini utaga wixii aan ujeediy waxaan ujeedin buu idiin sheegi ti aan ujeeday <laughs> iyo ti aanan ujeedinba isagaa idiin sheegi doona o idinku fasiri doone maaragtay isaga ka dhegeysta marka calaa kulli xaal saasuu markaa uleeyahay falowla shicru bilculamaai yuzin taasi waa dhinac dhinac kale de waaba kii xadiidku soo arooray la an yamlaa axadukum qayxan khayru lahu min an yamlaa baطnahu shicran ama jawfahu shicran inuu gabay alooshiisa ka buuxiyo inuu qofku ka buuxiyo malax ayaa u dhaanta taas laftii saas culimadu kufasireeno waa inuu qofku eh, gabayada uun ururso laakin wixii kale ee muhimaadkii kale oo dhan intuu dayaco uu markaa waxa weeyaan lakin de gabayga sidiisa ina min ashicri la xikma ayaa inoo marka da wuxu yidhi hadaanu shicirku haddaanu culamada hoos u dhigaynin lakuntu lyawma ashcara min labidi labid ibni rabiicat alcaamiri saxaabigii gabayaaga ahaaye de shicriga jahiliga iyo sadrulislaamkaba kulmistay labid ibn rabiica waa raggii la odhan jiray caasha sitiina fi ljaahiliya wa sitiina fi lislaam allahu aclam de inay sugnaatay iyaga lakin rag badan oo dhowra oo isagu kamid yahayo xakiim ibn xisaam kamid yahay qaarkood xasaan bay ku daraan iyaa waxay yidhaahdaan waxay noolaayeen lixdan islaamka ka hor ahaa iyo lixdan islaamka kadib kadib ah marka boqol iyo labaatan ayay cumri ahaan gaadheen labid ibn rabiica gabayaa weyn ba waana dee axad asxaabi lmucallaqaat mucallaqaadkii gabaygii jaahiliga ahaa ugu qiimaha badnaa mid kamida isagaaba lahaa oo de mucallaqaadka aad ka helisan gabaygiisi iyo sharixiisi arrimihiisi wixiisi o dhanba haddaba labiidkaa aada ogeydeen ee shaacirka weyn ahaa waan dhaafi lahaa bu maanta haddaan gabayga ugo-i aanu gabayga culamada hoosu dhigin wa ashjaca wala kuntu ashjaca waxaan ahaan lahaa haddaan ku talagalo mid ka geesisan fi lwaqa dagaalka marka waqa wax wey waa waa sawt lxarb waa marka dagaalku socdo hiilka iyo guuxa iyo gurxanka marka la dagaalamayo guuxaasa ayaa alwaqa la yidhaahdaa marka dagaalkii baa loo jeeda marka dagaalku socdo waxaan ahaan lahaa mid ka geesisan min kuli layi libaax kasta oo la sheego waan dhaafila wa aali muhallabin reer muhallab baan dhaafila iyo wa abi yaziidi abi yaziid aal muhallab waa muhallab ibn abi sufra alsdi ninkii muxuu ahaa uu xajaaj u diray dagaalka khawaarijta ee kasoo afjaray dagaalkii khawaarijta ninkii soo afjaray baa loo taaglaayahayo ay ciraaq iyo aaggaasoo dhan halis geliyeen dadkii ayaa muhalab ibn abi sufra markii dambe markaa ciidamadii loo dhiibay isagaa markaa dagaalad isagaa dagaaladii ka soo afjaray arrimahoodii markaa qoyskiisii reer muhalab waa ka geysanana abu yaziidkaa uu sheegay qaarkood waxay leeyihiin waa reer muhalab mid kamida ah. kuwo kale waxay leeyihin mayane waa mid khaariji ahaa khawaarijtuna de geesiyaal bay ahan halis iyaga laftooda geesinimo bacan bay lahaayeen marka calaa kulli xaal ninkaa magaciisii iyo baradaciduu yahay imaam shaafici u sheegayay si toosa wax inoo sii waadixinaya ma hayno lakin de nin geesi ahaa ayuu dee sheegay walowlaa khashyat raxmaani rabbii haddaan ilaahay aanan ka cabsanayni yani marka dee geesinimada iyo waaa iyo waxaasoo aan samay xashartu nnaasa kulahum cabiid dadka oo dhanba waan soo ururin lahaa marka markaa addoommahaygo addoomaan ka dhigan lahaayo de waxa wey baadaan ka qaadi lahaa saasoo kale iska noqonaysa qaarkood waa laqultu nnaasu kuluhum cabiid dadko dhami adoomahayla ohanaya shaafici geesina wuu ahaa fasiixna wuu ahaa geesinimadiisa de waa ti la waa la yaqaani iyo eh, mxuu ahaaye eh, eh, rami kana ramiyan ramyiga iyo dhoogtanka lagagama qaadi jirin waa kii isagaaba de ka sheekeeyey oo yihi bilowgaygii waxa aan waxaan bartay oo ku mashquulsanaa ramyiga iyo tii labaadna maxay shicirkaa hadmise wax ka wuxuu ahaa yani dhalinyarnimadaydii waxaan ku mashquulay bu ramyiga iyo arrin kale tii kale hadda iga maqan tahay uu sheegay marka wuxuu yihi tii mise cilmiguu yihi baan umalaynaya malaha aruurnimadayda marka wuxuu yihi ramyigii waxaan gaadhay buu yihi inaan markaan toban tuuro sagaal la helo waana arrin aada u naadira yani markaad shay tooganayso de waxaa la tooganaya wax yar yar oo de maarata sagaal marka waa haddaan toban tuurto sagaal baan la helayaa bui dadka qaarkood waxay yihahdeen xabadda tobnaad lafteeda si aana ilay ugu dhicin ayuu u agmarinayay ee iyada lafteeda halkuu sagaalka mariyey wuu marin karaye laakiin si aan loo ilaynin ayuu markaa u agmarinayayo ishuu iskaga duwayey iyay qoryaha qaarkood yidhaahdeen marka geesi buu ahaa maaragtay waxa weeyaan ramyiga aada u yaqaana oo aan lagaga badinaynin waa iska markaa abyaaddan waa iska kaftante iyado qaafiyat ra kataba alimaam الshaaficiyu hadihi اlabyaata ilى abi yacquub albuwayطi gabaygan wuxuu u qoray ardaygiisi abu yacquub albuwayطi imaam buu ahaa abu yacquub runtii aada iyo aada u culus caalim weyn ah ardayda shaafici shaaficininkii ugu weynaa kitaabkan alumna waxaaba de ka wariyey shaafici abu yacquub albuwaydi rabiicna isagu kasii wariya isagu ka wariya sida meelaha qaarkood laga dheehanayaba ee odhanayo baabkan ilaa baab hebel buwayd baan ka dhegaystay shaafici laftigiisa u idhaafa markaa sida muuqata markii hore booyadii baa kitaabka wariyey isaguna shaafici intiisa badan wuu ka maqlay rabiic kadib markii dambe shaafici buu ka wada wariyey laakiin meelihii dhaafay aan markaa shaafici ku dul akriyin ayuu markaa abu yacquub boyti uu ka wariyay waana markii shaafici raxmat ullaahi caleyhi uu xanuunsanayey waa tii la isku qabsaday majliskiisa ayaa kursiga shaafici qabanaya marka maxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam oo horena inoo soo maray ayaa damac ka galay inuu isagu ee ardaydii qabto markuu shaafici xanuunsan deetana waxaa yimid waxaan filaya inuu yunus ibn cabdilcala aha ama mid kale ayaa yirhi waxaan maqlay shaafici oo leh laysa axadu axaqa bikursiyi min abi yacquub albuweydi abu yacquub albuweydi cid uga xaq leh kursigayga inay fadhiisato ma jirto maxamed ibn cabdillahi bin abdilxakim uu ka cadhooday baa la yidhi arrintaasoo ben baad sheegaysaa buu ku yidhi adiga aabbaha baanaanayaal wax noocaas isaguna ku yidhi kadabta anta wa abuuka wajadug wax noocaas oo kalea kulli xaal maxamed cabdiakim ibn cabdilxakim laakiin markii dambe da iskagaba tegay madhabkee xaggii maalikiyadiisii u laabtay abu yacquub albuweydi baa markaa kursigii imaamka ku fadhiistay bacda wafaatihi wax badan ba da isaguna muu fadhiine markiiba fitnadii khalqulqur-aankaa timid fitnadii khalqu quraanku markay timid isagii ibn abdilxakam waa la kixiyey oo bagdaad baa dee halkaas dadka lagu soo imtixaamiyey marka labadooduba way diideen inay khalqul quraankii ay ay maaratay qiraan oo ay yihahdaan qur waa makhluuq inay yihahdaan way diideen aduu ibn cabdilxakam ilahay baa badbaadiyo si unbuu ku baxsaday isagu waa ki iska noolaada sheegnay ilaa laba boqol iyo sideed iyo lixdankii laakiin abu yacquub albuwaydi xadiid iyo bir baa lagu xiday jeelkii bagdaad baa la dhigay isagoo jeelkaa ku xidhan waatan qisada mashhuurkaa u lahaaye dee maalin kastoo jimcaha intuu labiskiisa iyo arrimihiisa xidho uu albaabka soo istaagi jiray deetana lagu celin jira odhan jiray ilaahayow waad aragtaa anigu nidaagii iyo dhawaaqaagii waxa weeyaan muadinka muadinkii maaragtay muadinka dhawaqiisii waan ka jawaabay laakinanii munictu markaasuu iskaga noqon jiray qolkiisii laba boqol iyo koob iyo soddonkii meelahaas ayuu jeelkii ku dhintay raxmat tacaala caleyh abu yacquub albuweydi ayaa wuxuu u qoray imaamu shaafici xaahan lahu cala alinsaaf walintisaaf fi lmunaadara isaga oo ku boorinaya marka uu cid munaadaro la gelayo dood cilmiyeed dood cilmiyeedku wax fiican maaha wax xun in dood cilmiyeed la wada galaa arrin xun maaha waa arrin fiicanoo de waxa weyan wax la ysku tusinayo laakiin maqsuudku waa inaanu ahaanin hebel ka adkow ee arrintu aynu oga alinsaaf walintisaaf inaad gartiisa siiso qofkaad la murmayso qofkaad la la doodeyso insaafka weyaan kaasi inaad gartiisa siiso intisaafna adiguna xaqaaga inaad qaadato oo markaad adigu gar leedahayna aad caddaysato tiraahdo de waxaw taa waan kaaga joogaaye taa waxa weeyaan ha igula murmin inaad tiraahdo iyaduna waa arrin sax marka waa in arrintu ay saar noqoto imam shaafici kaana min axsan naasi munaadaratan waata laga sheego inuu odhan jiray qof lamaan doodin ilaa waxaan jeclaystay inuu isagu sida ah marka maqsuudka doodu waa inuu yahay alwusuul ila sawaab sidii saxda ahayd ee sawaabka in la gaaro markaana way fiicantay haddaba markaad munaadaro gelayso markuu munaadaro gelayo inuu munsif noqdo ayuu kala talinayay kolle abyaada raazi fakhrudiin araazi kitaabu leeyaho manaaqib shaafici la yihaahdo ayuu kasoo naqlinaya waana ku taalaa rabiic baa soo guuriyeyna wuu leeyahay markaa dee kullay masdarunbuu ku arkay wuxuu marka ida ma kunta daa cilmi wafadli bima اkhtalafa alawaa'ilu wاlawaakhir فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلج ولا تكابر يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر فإن الشر في جنبات هذا قمين بالتقاطع والتدابر أما يمني بالتقاطع والتدابر أما فميز ميز معنى ما سمعنا لبدا قابو لو سو wuxuu yihi ida maa kunta daa cilmi wa fadlin markii aad tahay mid aqoon iyo dadnimo leh fadli dheeraad dheeraad uu ilaahay siiyey iyo aqoon qof uu ilaahay siiyey markii aad tahay oo aad aqoon u leedahay bima ikhtalafa alawaa'ilu walaawaakhir culamadii hore iyo culamada dambaba wixii ay yidhaahdeen iyo masaa-isha ay isku qabteen iyo mid waliba wixii u xujaystay ilan aqoon la-aan ha iska murmine markaad saaxibu cilmi tahay ood aqoontii hayso fa naadir markaa munaadarada galaya dood cilmiyeedka laakiin adigoon waxbaba isla haynin oo waxoogaa yaroo yaroo lagugu yiri yiri la cararaya markaad dood cilmiyeed baan gelaya de dood cilmiyeed ma noqonaysa muran bay noqonaysaa muran iyo dood cilmiyeed baa kala jira muranku markaa isagu waa madmuum waxdhaad ceebaysan weeyaan waa aqoon laan caamo murmaysa oo maanta dhan waxa weeyaan buuqaysa taasi markaa waxa weeye waa wax aan shareecadu jeclayn oo la yahay sidoo kale qofkaad la dood cilmeedka la gelaysa waa inuu qof caalima yahay isaga laftiisu caamo adiga laftaad adigoo cilmi leh adiga laftaadi dee caamo muxuu ahaaye hala murmin haddaad caamaan la doodo dood cilmeed la gelayaa tiraahd muran bu adiga laftaadi kaa noqonaya waayo qofkani xujadan aad sheegaysa waxaa noga muuqdaane isaguna uu iska qasanaya marka hadda adna qof la qastay baad noqonaysa haddaba idaa ma kunta maad waa iska zaaidade muxuu ohan jiray ya aaliban kud faaida bada idaa maa zaaida markaa waa iska sidi fanaair la waxa weya dood cilmiyaad la gel buu man tunaadiru raad way rafcisan tahay cidda aad munaadarada la gelayso fi sukuunin si deganaansho adigoo aan kacsanayn ee degan la muran la la la la dood cidaad la doodaysana waayo xaliima qof isaga laftiisu dulqaad leh mid madaxa wax kaaga dhufanaya markaad maaragtay waxa weeyaan aada laba ere isku celisaan dee waa inaanu noqone nin isaguna aqoonna leh dulqaadna leh ku dhegaysanaya si qurux badan markaa waxa weeyaan hadalka aad isu weydaarsataan kaasaad dooda la gelaysaa laa taliju walaa tukaabir adiga oo aan e, laj maarata wanagii e, lajuujka wanagii hore usoo marnay ama laja laja maxay ahayd adigoo aan hadalka ku celcelinayn oo is adkayneyn marka laja waa arrintiibu ku adkaystay adigoon is adkaynayn meel xujadii lagu caddeeyey aan muranka isku adkaynaynin oo aan halkii hore un taagnaanayna marka xujo lagu sheego dee maaragtay isdhiibay walaa tukaabir sidoo kale aan indhaha iska ridayn mukaabaradu waa indha iska rid wixii uu arkayo loo caddeeyey buu dafirsayi sidai ninkii canzatun walow taarat bul yani waxbaa la ysku qabtay war waxaasi waa wa waa xuunsha iyo ma maha waa waxar war waa xuunsho maymay waa waxar waa sidii lasulahaa wixii baa duulayba markaas taa duushay markaas ansatun walow taarat xataa <laughs> hadday duusho waa waxar <laughs> de markay markaa halkaa gaadho waxa weeye taasi markaa ma ma noqonayso e waxay noqonaysaa markaa eh, waa mukaabara la yidhaahdo waa indha iska rid yufiiduka ma stafaada wuxuu kuu faa'iideyn wixii isagu uu faa'iideystay isagoon haddana kugu madna sheeganaynin ilan meeshi dood dood cilmiyeedii aqoon baa la iswadaarsanaya marka aqoon buu ku faa'iideynayaa hadhowna kugu madna sheegan maayo waanigii maalintii ku baray ohan odhan maayo qofka la doodaysa waanu qof min annukati alatiifati wannawaadir ma stafaadadibu kuusii fasirayaayo waxaa uu faa'iideystay oo ah min anukat laiifa nuktooyinka waa faa-iidooyinka cilmiga qarsoon ee allaiifa dhumucda yar ee aan qof waliba heli karin nawaadir iyo waxyaalaha naadirka ah ee waxa weeyaan qarsoon waxyaalahaasu kuu soo bixinayo adna aad ka faaidi isagana waad u faaiiday wa iyaaka lajuuj is-adkeeyaha iska ilaali ka lajuujka ah waman yuraai iyo ka istuska u socda ee dadka istusinaya bianii qad alabtu inaan ka inuu maarata waan adkaaday anigaa badiyay ka intaa u socda kaa isagana iska ilaali waman yufaakir iyo ka faanaya ee is-ammaanaya kaana isagana iska ilaal kuwa haladoodi fa ina shara fi janabaati haada sharku kan dhinacyadiisa ayuu yaallaabu ku ka noocana faantanka iyo istustuska iyo iska ridka iyo waxaas ay dhaqan u tahay kaa la doodistiisa balaayaa kasoo socota oo qamiinun bitaqaaطuci watadaabur wuxuu kaasi mudan yahay doodaa noocaasi waxay tahay yani waxa weeyaan isaga markaa munaadaradiisu ama jidaalka lala galaa qamiinun mid mudan weeyi bitaqaaطuci isgoyn watadaaburi isu daba jeedin ka noocaasa markaad murantaan de wixii muran buu iska noqonayaa isagiina is adadkeeyo de marka daba waa isnacaysa kolkaa isnacdaanna de waxa weeyaan waa la kala tegaya halkii loo socdeen halkaa ma ahayn wixii dood cilmiyadda loo gelayay in la kala yaaco oo la kala taga may ahayn in cilmina lasoo saaro walaaltinimadana la xoojiyo iyay ahay markaa waa in dood cilmiyeedku uu sidaa yahay yumani haddaynu dhahna iska cad yumani bitaqaaطuci watadaabur yani waxa weeyaan wuxuu yani waxa weya m nadiir ku yahay wuxuu ka digaya o yani wa arrintaasi ay halis ugu jirtaa wey dooda noocaasi waxay halis ugu jirtaa taqaaطuc iyo tadaabur inay keento marka halkaana aadaabtii munaadarada ayuu ku sheegay wa qaala calaa sabiili اkinaaya intana iyadana manaaqibkaa raazi iyay ku taalaa buu leeyahay inkastoona kuba arkin Eh, may waan ku arkay afan afan waa ku arkay laakin waxoogaa alfaada yar kala duduwan wuxuu yihi akrim eh, isagoo marka yani qaab kinaayo ah wuxuu kinaayo sida muuqata ka kinaayoonaya kinaayoonayaa asxaabulxadiidki wuxuu yihi akrim bimajlisi fityatin rayxaanuhum waraqu suduur baa inoo qoran halkan eh, manaaqibka raazina waraqu suruur ya ku qoran oo laba raa waraqu suruur صبوا أباريق الهوى بين القلوب على الصدور جعلوا شرابهم الحديث وكأسهم أبدا تدور أكرم بمجلس فتية الله شرف بدنا قيمة بدنا rag dhalinyaro ah majliskooda waa rag markaa muxadisiin oo cilm lxadiidki muraajacaynay rayxaanuhum waraqu suduur asuduur haddana waa mal hadda jamcu sidrin un baa laga wadaa bay noqonaysaayo sidriguna waa gobki marka caleentii gobka ayaa iyaga rayxaan u ah malaha dee tawaada khadkan meesha marka waaan radqayo ayay malaha dee ka samaysan jireen mxuu ahaye gobkaasi lakin de ma garanayaan in taas saas looga sameeyo ama oo dee maaragtay haddaynu saas idhaahno laakiin ama de waraaqahan caadiga ahba haddii la yidhahdo waraaqahan caadiga wax lagu qorayey iyadana waxaa laga samaysan jiray geeda geedkaasi taas bal iyadana waxay ubaahantay hubin bay ubaahantay lakin haddaynu waraqu suruur nidhaahno waraaqaha farxadda bay noqonaysa haddaa waraaqi cilmi ku qorna ayaa rayxaanad u ah rayxaanaduna waa waa geed yaroo geedahan yaryara dhulka ka baxa caleentiisa laiskugoostaayo la ursadaa oo udgoon marka waxaa rayxaana cadar u ah waraaqihii farxadda ee cilmigu ku qornaa wey sabuu abaariiqa alhawaa bayna alquluubi cala suduur waxay shubeen buu yidhi kildiyadii jacaylku ku jiray ayay quluubta dhexdeeda ku daadiyeen ala suduur laabaha dushooday ku shubeeno yani jacayl bay isu hayaan dad is oo markaa jacaylkiiba wuxuu ka dhigay wax kildhi ku jirayo dadkan de fadhiyaaba kuwan shaaha iyo waxbaa lacabaayata badan laysu shushubaa soo ma waxaa laysu shubaya meeshan labu ka dhigaya horta jacayl dhexdooda quluubtoodii dhe maarata geliyeen oo ay laabahoodii ku dul shubeen jacaluu sharaabahum lxadiid waa ka waxa ay cabayaane sharaabka ah waxay isagana ka dhigteen cilm lxadiidki wa kasuhum abadan taduur kasigu waa koobkii buuxay inta badanna ka khamriga lagu cabay ayay kasi ay maarata gabayaagu ku sheegaan isagu marka marka had iyo jeer waa la sameya ka waa la wareejiyay adda kolba qofba maalba qof loogu shuba oo san loo wareejiy de gabashaa markaa la shu kulba tan loogu shubayo ee kolku ka dhamaada haddana mar labaad loogu celinayo marka wuxuu leeyay wakasuhum abadan taduur iyaga koobkooda iyo kaasiga loo shubayaa mid dhamaanaysa maaha had iyo jeer way wareegeysaa uuno waa cilmulxadiidki wuu soconaya uuna wax dhamaanaya ma aha marka had jeer iyaga koobkooda wuu wareegayaa buu yihi o isugu shubayaan markaa wuxuu ka kinaayoonayaa alabati alabadii xadiidka iyo sida ay markaa cilmulxadiidkii umuraajaceynayan umudakaraynayaan taqadama shaaficiyu ilaa xajaam shaafici baa u tegey buu yihi nin toobin haysta oo dhulka tooba fi saamara meesha saamara la yidhaahdo oo magaalo ciraaq ku taalla sura manraa waa la yidhaahdaa qaarkood waxay yihahdeen markii dambe la baabiiyey saaa manraa baa loo bedelay sura man ra'a macnaheedu waxa wey qofkii arka waa la ar waa la farxad geliyey saaa man ra'aana iyaduna waxay noqonaysaa qofkii arka ayuu xumaan geliyey indhuhu u darayi wey marka hadda markii horena meel indhaha u fiican bay ahayd markii tataarku ay baabi'iyeen meel indhaha u daran bay noqotay markaasaa saaa man ra saaa man ra'aadii iyaa laysku jafayo saamaraa bay deetana noqotay qaarkood baa saa yidhi qaarkood waay mn magaaladu waa qadiime magaceeduna waa qadiime waxaa loo nisbeynaya waa saamkii ina nuux iyo markaa wax kalou daro samun samun ra bay ahayd ba samun ra-a saam baa arkay meeshan deetana iyadiiba marka isaga loo nisbey waa saamura qaarkoodna saas ala kuli xaal imka magaalada aduu saamara ama saamura ayaa hadda loo yaqaana ninkaasu markaa eh, uu utegey liyakuda min shacarihi si uu markaa timaha uga xiro ka dee timaha iyaguma dadka xiri jiray qiyaasi sidoo kale toobinki waxaan shaqun bay ahaayeen markaa inuu nin timaha ka xiira ayuu utegey faqadama alxajaaju alayhi andafa hiyaaban minhu mid ka yar maro fiican oo laakiin shaafici ka soo horreeyey ayuu ka hormariyey ki ka u dhaafi shaafici markaa ma garanaya ninkani hadiyo jeer de markaa dadkan loo shaqeynaya nin haybadi ka muuqato de issoo qurxiyey oo baashu ka muuqata iyo nin iska maryahay maaragtay hayre iska xidhan hadday meesha usoo wada galaan waxaa laga yaabaa inaanu eh, dee dhinaca kan eegi horta kaa ah, uu siyaada baasha kala ha ninkii kalena waa kiilaha maryahaaguna wey muxuu yihi way kula baryo tagaa meelaha meelaha reer burco iyo aagaasuu ahaayo tog dheer intuu maryo xunxus ka soo xidhay ayuu xaafadaha ku wareegay tuulaha iyo tuulayaashii iyo baladayn la martigeliyey iyo wax noocaaso aduu wax badan lama tarin markii dambe intuu magaaladii kusoo noqday u dhar fiican iyo shaal iyo wax soo qaata ayuu isla intii markii hore maray uu marayo xaaji baa yimid xaaji baa yimid oo qolo wali waa loo gawracay waa loo qala markaas markaasuu maryahaaguna way kula baryo tagaan calaa ayati xaal ninkan shaafici wuxuu kasoo hormariyey markaa ninkii kale iyo kasoo horrey uma dacaa bihi kadib markaa shaaficina u yeedhay falamaa faraqa markuu dhamaystay amara lilxajaami bicishriina dinaara labaatan dinaar buu shaafici siiyey ninkii xajaamka ah hade waxaa lagu uh, toobinkuna waa daraahim dinaar baynaan gaahin ba hal dinaar baynaan iyo wii hal dinaarba gaadhin iyaa laga yaaba halka dinaar waa wax badan waa laba boqol oo dollar iyo weliba goog afar gram iyo iyo siyaadu noqonaya marka <laughs> hal dinaarba ma dhamatay maxiirki labaatan dinaar buu markaa shaafici siiyey markaa wuu yaabay soo ma factadara alxajaam markaasuu cudur daarto iga raalli aha u ayn karo sida waxmaan moodayn ilan wuu sogaa khaladkiisii hore wuu sogaa faqaala shaaficiyu shaafici baa wuxuu yihi calaya hiyaabu law yubaacu jamiicuha بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس بمثلها نفوس الورى كانت أجل وأخطر فما ضر نصل السيف إخلاaq غمده إذا كان عضبا حيث أنفذته brا فإن تkن الأيام أزرت ببزة فكم من حسام في غلاaf تkسر alaya hiyaabu dhar baan xidhanaya law yubaacu jamiicuha dhammaanteed haddii la iibiyo bifalsin xabad hal falsiya falsi wataa dirham ninka wuxuu siiba labaatan dinaar dinaarku waa toban dirham waa toban dirham dirhamkiina waa intaasoo falsi soo garan maysid haddii falsi keliya lagu iibiyo int shilin keliya haddii lagu iibiyo lakaana alfalsu minhuna akara bu shilinkaaba ka badan bu shilinkaaba qaali ku abuu ah yii maaratay oo dee dharkayga ka liita buu laakiin de ma aha qiimuhu maaha maryaha ma aha wa fiihina nafsu laakiin haylaha aad arkaysid ee iska liitay calalkaa waxaa ku dhex jirta buu yihi naf law yuqaasu bimiliha iyadoo kale buu yihi isagu markaa iska yarleexiy law yuqaasu bimiliha iyadoo kale hadii la barbar barbardhigi lahaa nufuusul waraa nafaha bani aadanka haddii lagu qiyaasi lahaa kaanat ajala wa akhtara waa ka weynaan lahayd oo ka qadar sarayn lahayd dii naftaas oo kale nafaha baniaadanka la barbar dhigi lahaa inay kaba wada sarayn lahayd ayaa markaa dhici lahayd bu famaa dara nasla sayfi seefta inteeda birta ah dawaainteeda gebgeediiba wada birbada inta dambe la qabsanaya mooyaane nasligeed xadiidkeedaasi dhib ku keeni maayo buu yihi ikhlaaqu himdihi himdigu waa galkii seefta galku inuu gal baaliye yahay seefta seef xun ka dhigi mayso idaa kaana cadban haddii seeftu ay tahay seef afaysan oo xayu anfadtahu bara meel alla meeshii aad u dirtaba ay wax qoreyso anfadtahu waa halkii aad aad maarata waxa ka tafiso baraana wuu qorayaa weeyaan wuu dhilayaa mee ciddii aad ku sallidaba hadday dhilayso oo aanay ka soo boodayn oona afdarnayn galkeedaa foolxun ama googo-an ama sidana seefta qiimaheeda waxba kama aha buu marka muxuu jeedaa yani waxa weeyaan qofku isagaa ayaa maaratay dadnimadiisa iyo wanaagiisa isagaa loo eegaayo wuxuu xulan yahay macalalbaa mise waa go-shaala lama eego xaggaa ha ka eegi fain takun ilayaamu azrat bibizati hadday maalmuhu hoos u dhigeen dharkayga iyo hayliyaha ayaan xidhanahay oo yani de waxba laga yaba inu haleeliba waayo ba inu maryo kala soo iibsado ilan cilmigiibu ku mashquulsan yahay ninka hurda haleeli waayo hurdadu ku yaraatay hataa habeenkii o dhan xadiid ka fikirayy xadiidkii baa hal xadiid baa laga yaaba inu habeen oo dhan ka fikirayo inta faa'iide laga qaadanayo de wuu isilaawaya markaa inuu mar maryo suuq u doonto iyo waxyaalahaaba inaanu jaarisba uhelin baa laga yaaba hadday maalmuhu uu yihi bisadayda bisadu waa waa waxa weeyaan waa waa de waa waa waxau qofku xidhan yahay hindaamka iyo qaabka dharka ugashaday dharkaygii haddii ay maalmuhu hoosu dhigeen fa kam min xusaamin fii khilaafin takasara imisaa seef xusaamku waa seefta fiican weliba imisaa seef fiican fii khilaafin takasara ku dhex jirta gal cacaban ama googo-an imisaa seef qiimo badan gal googo-an kudhex marka khulaasada meesha kaaga soo horurtay waa maxay imika waxay idhahdaan laa taxkum cala alkitaabi min khilaafihi buug markaad xukumayso ha ka xukumin maaratay jildiga sare mahayme buoggan boog fiican maaha ha odhanin boog horta bal akri waxaa ku qoran markaad akrido markaasaad markaa qiimeyn kartaa buuggani ma fiican yahay mise ma fiicna haddaad jildiguun eegto oo jildigii kula yar foolxum maa tirahdo buug maaha kani dee buugga maad xukumina jildigaad xukunta markaa dadkana ha ka xukumin muuqaaladooda iyo dharka ay xidhan yihiin iyo muxuu ninkii Eh, wuxuu yihi eh, laba beyd oo laba gabayoo midna arafat bin cabdi uu lahaa ayaa jiray eh, oo isaguna arrintan oo kale ka hadlayay arafa kiisu waa kii lahaa waruba mriin khiltahu anwakan wayaأtiika biاlamri min fasihi ya wakam wakam min fatan mucjibin shaksuhu wakam min fatan mucjibin la wakam min min fatan khamilin noocaas yani imisaa qof wuxuu lahaa ra'yigiisu u liitaa ama saafilin ra'yuhu waa noocaas waqad yacjabu nnaasu min shaksiy laakiin dadku marka jir ahaan iyo qof ahaan iyo marku halkaa ka soo baxo la is odhanaya waa qof cajaa-iba laakiin caqli kuma jiro meesh haddaan caqli ku jirin waxba jirku sheegi maayo wa kam wakam wakam min fatan khiltahu anwakan saas oo wayatiika bilmri min fasihi laakiin arinka waxa weeyaan kiisii markaa waxa weeyaan yani waxa weeye dhuuxa ahaa kuusoo saaray fasku de waxa weya waa khaatumka intiisa faska ee dhalaalaysa quruxda badan weeyaan arrinka kii markaa halkii laga soo qorayey ayuu kaaga soo qoraya markaa arrin ay noqotiyo talo isagoo iska moodeyso qof markaa iska liid waxaa kaloo sheegaa gabayga kale waxaa lahaa kusayiru kusayiru caza gabayaaga ahaaye caziza loogu magacdaray daray gabadhi u jecel hishaam ibnu cabdilmalik buu usoo galay ba yihahdaano deetna hishaam baa yasay wixii u xidhnaa iyo wixii deetna gabay dheer buu tiriyo ay ku jirtay maaragtay wayuklifu dannaka arajulu ariiru wuxuu yihi yani qof ayaad arkaysaa isagoo markaa aan maryo badan xidhnayn markaasaad taxtaqiruhu tasdariihi waad waad xaqiraysa wa fii awaabihi laysun hasuul intood maryihiisa aragto tara rajula w tara rajula naxiifa fatasdariihi qof iska dhuuban oo marya marya liita xidhan iyaad arkaysaa iska naxiif oo dhuuban markaasaad fatasdariihi waad xaqiraysaa wa fii awaabihi laysun hasuul iyada oo maryaha waxaa ku jiraa uu libaax yahay halis waaa meesha kudhex jira waaan iska dhuuban sanaad arkaysaa inuu libaxba yahay baa laga yaabaa wayujibuka ariiru fatabtaliihi fayuklifu danaka rajul ariir wayujibuka ariir ninka markaa waxa weeyaan maryaha fiican xidhani uu ku cajab gelinaya waad ka heleysaa ad soo dhaweyneysaa fatabtaliihi markaasaad yar imtixaan yar ka qaadaysaa buu yihi de arrin baaba imanayso ka tali baad uu duqeynaya fa yukhlifu dannaka rajulu ariiru deetana malahaagi ayuu waxa weeya katibinaya ninkii muxuu ahay maryaha fiicna ee quruxda sama waxaa soo baxaysa in uu malahaagii been ka dhigo sidii aad moodeysay si aan ahayn uu noqon waayo abu xaniifa raximah llahu tacala waxay sheegaan isagoo fadhiyo oo dadkii markaa cilmigii udhigaya iyaa waxaa soo fadhiistay nin markaa garweyn iyo cumaamad iyo khamiis iyo alaab xidhanoo de isago garan maysid markaasuu xalqadiibu soo fadhiistay marka abu xaniif waxay idhahdaan lugtaa u fidsanayd markuu casharka dhigayay kadib uu deetana lugihii buu soo ceshaday markuu ninkaasi meesha uu soo galo de wuxuu is yiri de axad ulculamaa culamadii waaweyneyd mid kamida iyaa dee magaalada soo ayaa meesha soo galay qiyaastii de yaanu odhanin sheekhu edab xuma intan marka hore la fadhiiday waa iska asxaabtiisi iyo raggeeda is yaqaanaano waxba de kamuu maaragtay eh, may dhibsanaynin lugtiisa uu markaa fidiyey lugtii buu soo ceshaday siduu markaa ufadhiyey abu xaniifana masaaishii u sheegayey ayaa <laughs> wuxuu ka hadlay markaa de waxa weeyaan in eh, waktiga salaada subax waa beriga uu kusoo galo eh, waxa wey uu ku baxana qoraxda soo bixideeda waa beriga ayuu maaragtay waktigu kusoo galaa qoraxdu markay soo baxdana waktigii u baxayo markaa waxa weya wakti ma jiro saas deetana markaa la weydiinayo deetana isaga markaa su-aal weydiiyey arayta law alacat ishamsu qabla alfajri buu ku <laughs> bal ka waran hadday qoraxdu soo baxdo iyadoon waagi beriyin <laughs> de ma wax dhacaya <laughs> deetana abu xaniifa markaasuu yihi ana liabi xaniifata an yamuda rijlow abu xaniifo abu xaniife hadda waxa u gar ah buu yihi inuu lugta iska fidsado <laughs> kol hadday halkaa arrintu marayso ninku sidaan moodayay noqon waa marka waxaa la rabaa had iyo jeer muuqaalka inaanad qofka ka xukumin laakiin aad qofka dadnimadiisa iyo garaadkiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisa aad xukuntid baa lagaa rabaa xikmaddu saasay ku leedahay qaala rabiic bnu sulaymaan rabiic bnu sulaymaan hore waan usoo aragnay wuxuu yihi anshadani shaaficiyu shaafici baa wuxuu ii tiriyey gabaygan tadaractu thawba lilqunuuci xasiinatan asunu biha cirdii waajcaluha dukra walam axdar idahra alkhauuna fainamaa usaaraahu an yarmii biya almowta walfaqra faacdadtu lilmowti ilaaha wacafwahu waacdadtu lilfaqri tajaluda wasabra tadaractu waxaan gaashaan ka dhigtay diric ka dhigtay dircigu waa kii birta ahay la xidhan jiraye dagaalka loo xidhan jiray seefaha iyo warmaha iyo qofku iskaga difaaci jiray diric baa la odhan jiray kan dumarku xidhaa laftiisana dirci waa la yidhahdaa af kan dumarkana dirci waa la yidhahdaa kaa dagaalka loo xidhan jirayna isagana dirci waa la yidhaahdaa laakiin waxay yidhaahdeen dircu dakari mudakaru Eh, dirc eh, akri muanau ama muanaatu wa dircu lunhaa mudakaru saas ad ula soconaysa dircigan dumarku xidhaan afcarigu waa mudaker oo haada dircu baa la odhanaya ka raggu xidhaana waa muanasa maxaa la odhan haadihi dircu saasaa la odhanaya way kala dhigtay oon bir xadiida ka dhigtay thawban maro ama diric xadiidaho xasiinatan waa ka kunactiyeeyey ilan thawbkan imika dirci buu ugala jeedaa ay dircan xasiinatan tadaractu waxaan diric ka dhigtay buu yihi thawban maro ama dirican xidho oo xasiinatan yani waxa weeyaan adag oo dhufays adaga oo aan laga soo tafaynin lilqunuuci waxaan maro u samaystay buu kuleeyahay qanaacada qunuuc sidiisa waa masdaru qanaca bilfatxi yaqanaca eh, yaqnacu qunuucan marka sideeda waxaa loo isticmaalaa eh, su-aasha aayaddi eh, maxay ahayd alqaanica walmuctar acimu alqaanica wlmuctar alqaanic waa kuwa kufasira asaa'il lan qanaca bilfatxi waa sa'ala qanicana waxa wey u kaaftoomay weyaan qanaacu yeeshay qanica bilkasri wa kuwa ihahda alxuru cabdu maa qanac wاlcabdu xuru maa qanic qofkii xorta ahaa waa adoon hadduu wax weydiiy dawarsanayo kii adoonka ahaan waa xor haduu qaanic yahay haduu maarata qanic yahayo aanu dadka waxba weydiisanayn markaa qanaacadan sa'ale ah ayaa inta badan qunuuc lagu masder u tahay qanica masderkeeduna waa maxay qanaaca laakiin imika halkan qunuucdan dabcan qanuuc way noo qorayaa sax maa iyadu waa qunuuc qunuucdan imaam shaaficiya wuxuu ka wadaa qanaacuu ka wadaa waanay jirtaayo waa loo isticmaalaa waa loo isticmaalaayo waxaabay sheegaan maal ay leeyihiin khayr اlhinaa alqunuuc wa shar اlfaqri alkhuduuc haninimo waxaa ugu khayr badan alqunuuc waa qanaacadii faqrina waxaa ugu daran alkhuduuc isdullayna dadka isu dulayso dadka is dhigto ayaa faqiirnimana ugu liidata marka iminka qunuucdan qanaacadiibu ka wada imam haddaba wuxuu leeyahay maro ayaan qanaacada u tushay adag macnaheedu waxa weeye yani wa wixii ilahay si aan ku qanacsanayo asuunu bihaa cirdi qanaacadaasi waxaan ku ilaaliya ama aan toshay waxaan ku ilaaliyaa sharafkayga wa ajcaluhaa dukra iyada ayaanan ka dhigtaa kayd iyadaa kayd ah kanzun laa yafna waa kuwa yidhaahdo walam axdari dahra alkhau waktiga khaayinkaa kama digtooni buui watiga khaayinka yani wuxuu ula jeedaa waktiyada adag dhibaatadu ay imanayso kama digtooni buu leeyahayo ha iska fa inamaa qusaaraahu kama dambaystiisu halku igeynaya wahalki halkuu waktiga adagi muxuu ibadayaa qusaara wa waa gaayatuhu wey qusaara almri gaayatuhu fa inamaa qusaaraahu gaayadiisa iyo halka ugu dambaysee uu igeeyaa an yarmii biya almawta waalfaqra waa inuu igu rido ama geeri ama baahi soo labadaasun maha wa kale maahade faacdadtu lilmawti ilaaha wacafho geerida waxbaan uhaystaa maxaad uhaysata ilahay baan uhaystaa iyo iyo saamaxaadiisa taasaan rajaynaya ilaahay baan hortegi doonaa ilaahayna saamaxaadiisa iyo dambi dhaafkiisa ayaan rajaynaya taasaan u aaminsanahay buu leeya dee iyo camalkii saalixiina kama tegayo geeri buu igu wadaa waktigu saw maaha dee taasaan uhaystaa bu wa acdadtu waxaan u diyaarsaday atajaluda adkaysiga wsabra iyo sabirka tajaludku waa inuu qofku uu xamilo wixii ku dhaca marka adkaysi iyo dulqaad ayaan faqriga iyo markaa waxa weya baahidana aan ugu talagalay buula u diyaarsaday marka alla diricii u tasho waa kaade diricii u tasho kuu sheegayaa kaa weeya kaas nuur labsaar iyo meelahaasu kasoo guuriyey kuwan master kale oo maaratay culusna kuma hayno yaa man yucaaniqu dunyaa laa baqaaa laha yumsii wayusbixu fii dunyaahu safaara hallaa taragta lididunyaa mucaanaqatan xataa tucaaniqa fi lfirdowsi abkaara in kunta tabqii jinaan jinaana alkhuldi taskunuha fayanbagii laka anlaa ta'mana annaara yaa man yucaaniqu dunyaa dunyan loo akrii maayo waa maala yansarif wey waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha iska ilaa tirada lidunyan yusiibuha nabigu sidaa kuma hadal fasiix buu ahaa calayhi salaatu wasalaam dunyaana waa maalansarif yaa man yucaaniqu dunyaa qof qofkan mucaanaqaynaya adduunyada o adduunyada qoora qoore ku dhegdhegaya qofkan adduunyada ku dhegdhegayo adduunyo oo laa baqaa allaha aan baaqiba lahayn adduunyo aan joogaynin kan ku dhegdhegaya ee yumsi wa yusbixu fii dunyaahu safaara galabaysanaya oo waa waaberiisanaya isagoo adduunyo uun daba cararkeed u safraya ee aan cilmi iyo aqoon iyo cibaado iyo hawlahaasi aan ku ladhayno hallaa taragta lidi dunyaa mucaanaqatan ku dhegdhegidda aad ku dhegdhegayso ma iska daysid xataa tucaaniqa fi lfirdowsi abkaara oo aad aakhiro abkaartii iyo xurciintii aad ku dhegdhegtid ood mucaanaqaysi ood cibaadada iyo cilmiga ku mashquushi in kunta tabqii jinaan alkhuldi taskunuha haddii aad doonaysid jana jannooyinka lagu waarayo taskunha yani an taskunaha aad doonaysid inaad degtid haddaad doonaysid fa laka waxaa ku fiican anlaa ta'mana naara naarta inaanad ka aamino in kunta tabqii haddaad jeceshahay jinaan alkhuldi jannooyinkii waarida mawaarida janooyinkeedii janooyinkii lagu waari taskunuha an taskunaha an baynu soo qadari jinaanada markaa laga bedelaya in aad degta haddii aad doonaysi fayanbagii laka waxaa kuu fiicnaan lahayd anlaa ta'mana naara naarta inaanad ka aamin bixin inaanad ka aamin noqon inaanad ka aamin noqon nacam oo de waxa weeyaan aanad sorin adigu naar ma gelaysid haddaad laakin ka aamin noqoto dee cibaadadiiba la iban mayso ka digtoonaan mayso iska ilaalin maysi marka waxaa lagaa rabaa inaad naarta ka digtoonaato oo adduunyada de aada uba safartide laakiin cibaadadii iyo cilmigii waktiga badan waa inaad siiso wa qaala ina adanaaniira in waafaytahaa nafacat fajcal rasul fajcal rasuulaka maa cishta danaaniira kana haysulhaabiciisii buu ka keenay maktuudka aha cid alle cid qortayaan ina danaaniira dinaaradii in waafaytahaa haddii aad la kulanto oo yani lagu dhiibo wey ood hesho baasha hadii ilahay ku soo geliyo nafacat tar bay leedahay oo waa naafico de waxa weeyaan waxba la-aan wax tar way leedahay fajcal rasuulaka maacishta danaaniira waxaa kaloo inuu fasiri karnaa waafaytahaada in mala ka dhigan yani waafaytahaa binnaas haddaad dadka la kulansiiso oo yani wafaytaha oo kale aynu ka dhigno wafiikum iyaha aynu alifka ka tuurno wafaytaha haddii aad dadka ugeyso dadka siiso ila waafahu la kulmay weeyaan waafaahu lajalu lmaxtuub la kulmay wafaahuna waa ciddii kalu gaadhsiiyey weeyaan markaa wafaytaha bay kufiicnaan ku fiican halkan marki baasho adiga kuu timaado naafi markaad bixisay fiicn ayay fiican tahay wuxuu leeya ina danaaniira lacagtii in wafaytaha hadii aad dadka siiso oo dadka gaadhsiiso nafacat waxtar bay yeelanaysaa fajcal rasuulaka ergadaada waxaad ka dhigtaa maa cishta intaad nooshahay adanaaniira lacagta lacagtu ergaha ku ahaatay buu kuleeyay arrin baad u baahan tahay xoogaa yar iska horreysi iska horreysi waa erge fiican baashu buu leeyahayo Eh, wax ku tarayse dee iska horreysiiyo baasha mxua haxajisanin oo ha eh, xidhin siida markaas wa ku taraysa wa qaala wuxuu yihi takun amiira walaa taku jaahila tabqa asiira tacalam kula ywmi xarfa cilmi tara tara ljuhaala kulahmu xamiira waayahay kan eh, tawaali tasiiska lakin taasiisku waa ka dambe nacam kani waa almanhajul axmed kaasu ka keenay manhajulamed kaasu ka keenay marka ma eh, isagana de horen usoo marnay sheekh qore waa de waa nin eh, imaam ah mujirudiin alxambali laakiin de qarnigii sideedaad iyuu ahaa taqriiban marka kaasuu baan ku ar baa lagu arkay meel kale oo hadda xataa masaadir kale oo soo guurinaysa maan arkayni lakin waa abyaad fiican wey tacalam waxbaro ma staacta intaad awood leedahay intaad waxbaran karayso waxbaro takun amiira madax baad noqon intaad waxbarato walaa taku jaahilan jaahil ha noqon tabqaa asiira haddaad jaahil noqoto waxaad ahaani mid markaa maxbuusa oo la maamulo tacalam kula yawmin xarfa cilmin maalin walba hal xaraf oo cilmiya baro tara aljuhaala kulahum xamiira waxaad arki dameera yihiin yani dad aan de maarata caqli lahayn inay yihiin oo kale ilan aqoontu waa garaad iftiin wey wax ku ifiya waxaad ku garanaysaa marka qofka aan wax baranay aan waxba dhegeysanin aan cilmiga dhegeysanin aan cilmiga maqalay aan cilmiba hayni dee waxba dameer ma dhaafo kamaala ximaari yaxmilu asfaara waa ka qur-aanka wa qaal wa min ashaqaawati an tuxiba waman tuxibu yuxibu gayrak aw an turiida alkhayra lilinsani wahwa yuriidu dayrak labadan beydna qoysraami ciisina waa ku yaal lakin tawaali tasiis ayay ku yaalaan xaafid ibn xajar kitaabka uu ka qoray maxamed ibn idriis ashaafici raximah llahu taala manaaqibtiisa alxaafid ibn xajar baale marka uu soo guurinaya markuu ashcaartiisa fasalka kaga hadlayo ayuu labadan beyd keenaya qolyaha qaarkood oo leh abu u sheegayana waan arkay oo abutamaam baa gabaygan le leh abyaadan iyo waliba kuwo kaloo la jira taarikhu dimishq ibn casaakir ayaa ka warinaya abu tamaam marka de isku qarni bay ahayn imaam shaafici abu tamaam lakin abu tamaam baa ka yar ka yaraa kana geeri dambeeyey marka allahu aclam wuxuu yihi wa min ashaqaawati an tuxiba waman tuxibu yuxibu hayrak wa min ashaqaawati waxaa kamid ah buu yihi shaqaawada waxa weeyaan nasiib xumada nasiib xumada waxaa kamid ah an tuxiba inaad cid jeclaato waman tuxibu yuxibu hayrak kii aad jeclaydna oo cid kala jeceli adiga aan ku jeclayn aw an turiida alkhayra lilinsaani ama inaad qofka adigu wanaagga la jeceshahay wahwa yuriidu dayrak isna uu balaayo kula doonaya dhib labaduba waa waa nasiib xumad qof aad adigu jeceshahay laakiin isaga lagaa sii cid kale un jecel qolyahan dee dumarka jeclaado oo kale haduu gabadh jeclaado gabadhaasina ay nin kala jeceshahay de ninkaas wuu cadiban yahay <laughs> wuxuu yihi juninaa bilayla wahya junat wa waukraa bina majnunatu laa nuriiduha <laughs> anigu laylaan kuwaashay bu yi ana mid kale ku waalatay ana mid kale ay waalatay <laughs> aanan dooneynin marka wa waa taas waa arrin nasiib xumaa inta badanna waxaa laga yaabaa waxyaala aan banaanayn buu jacaylka waalidii ka dhasha gabadhii inuu calaaqa aan fiicnayn marka hore la yeesho iyo aan arag aan shareecadu dhiiri gelinaynin oo iyo kulkulan aan shareecadu maaragtay aanay dhiiri gelinin ayay kulkulmayaan kadib markaa ah, waxa weyaan indhihiisu ka laaban waayaya deetana waxbaa ku dhibcay dee waa kaasoo daba cararay de iyaduna markaa cirkaasabay iska yiraysaaba khalaas a u dhamaatay kaas marka waxaa la yihi alhawى halaaثaة arbaac اhawaan alhawى halaaثaة arbaac اlhawaan alhawa waa jacaylki alhawaanna waa duligii af carabi ay hawaan la haa labada kelmad maxaa udhexeeya hawa iyo hawaan dee nuunku ba saddex ruucba marka hawaankii waa duligii duligii saddexdiisa ruuc ee hore markaad qaado ayaau alhawa yahay buu kule waa jacaylki u markaa jacaylku waa dulliga saddex ru dulliga adduunkama yaala saddex rubuc saddex rub afar rubuc marka laga dhigo saddex kamida wey dad markaa dee doonaysa inaad markaa saddex rubuc dulligii caalamka yaallay qaadato jacaylku halkaa kaa gaaro hadii kalena qofkan qof khayr iyo wanaagsukuin keenay ha ahaado de waxa weeyaan jacaylkuna xuduud ha yeesho haddaba wuxuu yihi nasiib xumo waxa inaad qof jeclaato kaasina mid kala jeceliya ama inaad qof wanaag adigu la jecesha isaguna uu dhibaato kula jecel anshada moxamed bn lxasan lshaaficiy maanta waynu ku yar dheeraan iska caadi sooma anshada moxamed bn lxasani lishaaficiyi moxamed ibn lxasan maxamed xasankani ma aha shaybani ma aha shaybani de isagu shaafici uu ka hor dhintay boqol iyo sideed iyo sideetankiiba wafaatkiisu ama sagaal iyo sideetankiiba ahaaye kanna qol qolooyin dambe a ka warinaya oo ilaa saddexdii boqol ninkiisa kasii warinaya marka maxamed xasan kan qofka uu yahay ma garanayno maxamed ibn xasan ninkaa la yidhaahbaa wuxuu u sheegay lishaaficiyi shaafici yani gabay buu u sheegay uu shaafici leeyahay oo ah cawaaqibu makruhi lumuuri khiyaaru wa ayaamu shari laa taduumu qisaaru walaysa bibaaqin bu'suha wa naciimuha idaa kara laylun uma kara nahaaru cawaaqibu makruhi lumuur arrimaha kuwooda aada dhibsanayso ciribteeda dambe khiyaaru way fiican tahay wax badanood dhibsanayso casaa an takrahu shaya wa huwa khayru lakum wacasaa an takrahu shayan wayajcal allahu fiihi khayra kaiira wax badanood dhibsanayso caaqibadiisa dambaa macaan inanka yaraa madrasada lagu ulaynayo maalin walba tag laleeyahay hurdada laga kicinayo hore waxwe lagu xidhay ba maalin o dhan ku maqno haddana casarkii la celinayo waa hawl adag intuu guriga joogana muraajacee laleeyahay halka qeyrki ciyaarayaan dee hadhow markuu garku ka soo baxo ayuu kuwana saaqidiin meedhan noqonayaa isagiina qof macnalo uu noqonayaa soo ma kii halkaa ku ciyaarayay isagu markii hore baashaalay ee aanay ka qasnayn shan iyo toban sano kadib ayuu is arkayaa markaa inuu siro taagiyey ciyaartii aanay waxba ku filayn ninkan intaa la kalihinaye sidaa loo gelay loo gelayna hadda markuu shan iyo labaatan soo gaadho wuxuu guranayaa durba midhihii ka lahaad markaa cawaaqibu makruuhi lumuuri khiyaaru arrimaha kuwooda la karaahiyeysto culibtooda dambe wax qiimo badan wey wa ayaamu sharin laa taduumu qisaaru ayaamo aada dhibsanayso dhibaata ay jirto oo laakiin aan daa daa'im ahaanayni ee dhammaanaysa way gaaban yihiin ha dheeraysanin soxanso wax dhammaanaya maaha kol hadduu wuxuu wax dhammaanaya yahay waa wax gaaban bu sharka joogtada ah unbaa de kaasunbaa kd kaasina waa naarta laakin waxaa adduunkan yaallaa wax wada dhammaanaya walaysa bibaaqin baaqi ma noqonayo busuhaa wa naciimuhaa xumaanteed iyo samaanteedu adduunyadani midna baaqi ma aha idaa kara laylun uma kara nahaaru marka habeen iyo maalin isdaba maraan ee soo kala celiya maalintii soo kala celiso habeenkaa iyo maalintaa unbaa isu kaa yar dhiidhiibayo isu kaa dhiidhiibayo waa hore wax yaroo dhashay baad ahayd habeen iyo maalin baa isu kaa yar dhiidhiibay waadigan xoogeystay gar baa soo baxay waabad haddana dibaad ka ciraysatay xabaashaabaa lagu dhigay maxaa isu kaa dhiidhiibay waa habeen iyo maalin wax kalaba maa ina aljadiidayni idaa mastawlayaa calaa jadiidin adnayaahu lilbilaa labada cuscusubi waa labada cusba kuwe aljadiidayn waa aleyl wanahaar maalintan hadda ku jiro salaasadan aan imika ku jirnaa mato cusuba mise waa salaasooyinkii hore waa salaaso cusub wey weligeed adduunka may soo marin weligeed adduunyada may soo marin maantay kowtaa maantaana ugu dambaynaysa dibna ugu soo noqon mayso caawuna waa saas oo kale khalaas mid walibana qaar bay la kacaysa kuwa cusubna way keenaysa saasay markaa waxa weyaan usoconaysa hadaba wuxuu kuleeyahay habeenkaa iyo maalintaasi markay soo kala celiyaan isu dhiidhiibaan qofka busigii iyo naciimkii samaanti iyo xumaantii adduunyada intaan midina baaqi uma ahaanayse aakhiraha loo diyaargaroobo taasa waxeedu baaqiyihiine halkaa ku joogo sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed allah